بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ براء بقول حديث waxaanu soo gaadhnay cashirkii ama darsigii sagaal iyo tobnaad waxaana ka bilaabi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka sagaashan iyo kow can mucaawiyata radia allahu canhu qaal qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin muttafaqun calayh xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim min xadiidi mucaawiyata radia allahu tacaala canh khaalu nabiyi sala alla alay slam qaal qaala nabigu mucaawiye wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi sala allah alay wasalam man yurid illaahu bihi khayra qofku ilaahay khayr la doono allaahumma ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu daro kuwa uu khayrka la doonay man yuridi illaahu qofku alla la doono bihi maaga khayran qofku ilaahay khayr la doono janno la doono iimaan la doono liibaan la doono adduun iyo aakharaba xayaata tayiba xayaad raaxale adduunyada la doono aakharena uu janno la doono yufaqihu allah wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinka ayuu fahamsiiyaa yufaqihu wuxuu alla u furaa fahamka diinta idan yufaqihu fi diin diinta fahamkeeda dhabta ah ayuu khayrku ku jiraa xadiidkana waxaad ka garanaysaa qofka arday qofka muslimka inuu qof arday ah oo cilmi dalbaya oo diintiisa fahma waxaa kale ood garanaysaa mafhuumulmukhaalifka qofka uusan ilaahay khayrba la doonin diinkama fahamsiiyo nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala haddaa horta qof aan diintaba u soo jeedin khaatimadiisu meelay ku dhammaan doontaba laakiin muuqaalkaa guud markaad eegto waxaad arkaysaa qofkani wax badan baa laga xarimay xurima qofka waxaa laga xarimay khayr badan baa laga xarimay oo waa maxay inuu qofku daalibulcilmi noqdo oo culummada hor fadhiisto oo fahamka diinta qaato oo maanta hal xadiis inaad fahamto hal aayad inaad maanta fahamto waxay kaaga khayr badan tahay adduunyadan oo dhan soo saas ma xaqiiqadu waa noocaa wey walidaalika aan arda noqonno oo labada isqabta ardaha noqdeen oo labada meel wada joogta arda ha noqdeen oo dadku ha noqdeen dad diintooda fahmaya si aan khayr u helno nabigeena sal ly slam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayraa qofka ilaahay khayr la doono yufaqihu fi ddiin ilaahay diinka ayuu waafajiyaa oo fahamsiiyaa tabaaraka wa tacaala xadiidka sagaashan iyo labo can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam idaa samictumu nnidaaa faquuluu midla maa yaquulu lmu'adinu muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi saciid alqudriy abi saciid wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam iidaa samictumu nnidaaa haddaad adinka maqashaan mu'adinkii oo addimaya oo salaaddii loo yeedhayo oo allahu akbar allahu akbar uu leehay mu'adinku haddii aad maqashaan faquuluu idinkuna waxaad dhahdaan mithla maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu leehay oo kala dhaha tusaale hadduu mu'adinku yidhahdo xay allahu akbar allahu akbar adiguna waxaad leedahay allahu akbar allahu akbar inta uu mu'adinku dhaho unbaad adiguna dhihi si ajir asaga ajirkiisa mid lamida lagugu qoro si adiguna towxiidka u qirto amaa xaya cala asalaa xaya cala alfalax xaya cala tainka waxaa dii xaya cala asalaah xaya cala alfalaax markuu dhaho laa xawla walaa quwata ila billaah idaa samictumu nnidaaa haddaad adinka maqashaan faquuluu waxaad idinkuna ku qowshaan midla maa yaquulu lmu'adin muadinku wuxuu leey carruurteenna meeqa adimi karta bal qof walbow su-aashaan jawaabteeda raadi markaad codkayga maqasho ood su-aashayda maqasho kadib ilmahaaga intaad u yeedho wiilasha bidaad bal waxaad dadaa hebelow adim bal adigana adim bal adiguna adim bal dhaba bal inta aadaan aadaanka taqaana aada aragtida adigana mas uuliyadda way ku saaranta ogow mid ah mucallimiinta iyo mashaaikhduna iyo asaatidaduna waa inay ardada baraan wiilasha bidaad adinka waa inay baraan maalinban waa inuu mid adimaa masaajidadana waa in jaanis laga siiyaa caruurta yaryarkaa si ay u tajrubeeyaan codkoodana usoo saaraan xadiidka sagaashan iyo saddexaad can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala annabiyu sala allahu alayhi wasalama idaa dakhala axadukum almasjida falyarkac rakcatayni qabla an yajlis muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari muslim baa soo saaray min xadiidi abi qataadata radia allahu canhu abi qataada wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa dakhala haddii uu galo axadukum mid idinka idinka mida almasjida hadduu galo qof muslima masjid galay falyarkac ha tukado rakcatayni laba ragcadood yarkac bimacnaa ha tukadaa laga wadaa rukuucdiiba falyarkac ha ha tukadaa laga wadaa lagama wado inuu rukuuc ka bilaabay ha tukadaa laga wadaa falyarkac rakcatayn laba ragcadood ha tukado labadaa ragcadood goormuu tukanayaa qabla an yajlisa intuusan fadhiisanin waxaad ogtihi nabigu sala allahu caleyh wasalam maalin asagoo khudbo akrinaya nin baa soo galay saxaabi asxaabta ka mid a uma jalas nabigu kama aamusin sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi yaa fulaan asallayt war hebeloo ma tukatay markaasuu yihi la qum fasalli istaagoo tuko marka taxiyat lmasjid baa la yidhahdaa salaanta masjidkaa la yidhaahdaa xaramka hadduu alle ku geeyana tawaafka ayaa labada ragcood u taagan tawaafka xajaru aswadka laga soo bilaabo ilaa toddoba jeer ayaa tawaafka ayaa u taagan labadii ragcadood marka xaramka haddaad tagtana waa tawaaf waad tukan kartaa dhib male haddiise aad masjid gasho laba ragcadood baa la tukadaa oo magacooda la dhaho taxiyatlmasjid waxaanse kugu baraarujinayaa haddii salaaddii oo loo taagan yahay aad gasho aad tagto salaadda waajibka agal haddii la aqimo salaada waajibka agal haddaad sajaanis tuko xataa khatiibku hadduu khudbada akrinayo tuko laakiin khafiifi suuratulbaqaraha iska qabsanayna khafiifi faatixa ku ekow insha allah kadibna durba salaada ka baxsaad khudbada u dhegaysato hadday khudba tahay hadday maalin jumca tahay idaa dakhala axadukum lmasjida falyarkac ragcatayni qabla an yajlis culimmadu waxay dhahan hadduu fadhiisto ma tagtay waktigeedii waxay dhahaan hadduusan wax badan fadhihin fuqaadu saasay dhahaan hadduu intuu fadhiisto durba xusuusan dhib male hadduuse cabbaar fadhiyo oo markaas wakti laga soo wareego taasi waxaa weye waktigeedu waa dhammaaday lamana soo qadeeyo waxyaala la soo qadeey way wakti bay leedahay xadiidka sagaashan iyo afraad can abi muusa wa abi muusa alashcari cabdullaahi bnu qays alyamani radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allah alay wasalam mahalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu mahalu alxayi waalmayit rawaahu albukhaari xadiidkan bukhaari baa soo warinaya min xadiidi abi muusa alashcari abi muusa alashcari cabdullaahi binu qays wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam mahalu aladii yadkuru rabbah mahalu aladii midka tusaalihiisu yadkuru rabbahu rabbigii xusaya qur'aankii adkaartii qaybaheedii kala duwanaa tasbiixdii alxamdu lilaah tahliil cadamada ilaahay oo aad ku fikirto tabaaraka wa tacaala qul inamaa acidukum biwaaxida makhluuqaadkiisa eegto oo aad ku cilmi qaadato kullu daalika waa dikri wax kastoo alle ku xusuusiya waa dikri haddaba mahalu aladii yadkuru rabba midka rabbigii xusaya wuxuu la tusaalaya iyo waladii laa yadkuru rabbahu iyo midka aan rabbigii xusaynin mathalu lxayi waalmayiti qof dhintay iyo qof nool bayayay la macno qof dhintay iyo qof nool qof nool oo shaqaysanaya oo laba lugood ku socda oo laba indhood wax ku arka oo meeshuu lugta dhigi lahaa fiirinaya iyo waxay la mid yihiin mid dhintay oo qalbigiisu madoobaaday oo meeluu u socdo aan garanaynin waxaa la a ah, afaman yamshi mukibban calaa wajhi ahda ama yamshi sawiya isku mid ma aha isku mid maaha qof labadiisa lugood ku socdo indhahan wax ka arka oo lugta meeshuu dhigi lahaa garanaya iyo qof madaxa ku socdo luguhina kor ay jiraan isku mid maa isku mid maa mid indhoola iyo mid wax arkaya ma isku mid baa sida ilaah yidhi tabaaraka wa tacaala mid aan wax arkaynin iyo mid wax arkaya ma isku mid ba isku mid maa qabowga iyo kulaylku ma isku mid ba hooska iyo qoraxdu ma isku mid ba jahliga iyo cilmigu ma isku mid ba walaa yastawi alacmaa walbasiir wala اظulumaatu wala الnuur wala الdilu wala اlxaruur wamaa yastawi اlaxyaau wala اlamwaat qof dhinta iyo qof nool ma isku mid baa maya isku mid maa aan ilaahay xusnu waayo qalbigeennaa noolaanaya kadibna xubnaheennaa noolaanaya cibaadadoo dhan baan u furan fircoonaanaynaa laakiin haddaan ilaahay xusi weyna qalbigeennu qashin qub buu noqonayaa wixii rabaa lagu shuban wixii la rabaa laga qaadan meelaad u socota ma taqaanin tii iyo wareer baa kugu dhacay mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu eesh mathalu lxayi waalmayit qof dhinta iyo qof nool ayay la tusaale yihiin xadiidka sagaashan iyo shanaad oo darsigeenna maanta ugu dambeeya can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam nicmataani maqbuulun fiihimaa kahiiru min annaas alsixatu walfaraaq cajiib xadiidkan iyo xadiidkii hore xiriirka iyo calaaqada cajiibka ka dhexaysa fiiri ka annamaa in lagu leeyahay war midka aan ilaahay xusaynin oo wakhtiga ka faa'iidayso ya waa nicmo lagu weydiin doone eh xadiidka bukhaari baa wariyey min xadiid ibni cabbaas ibnu cami nabiyi sala allahu alay wasalam cabdullaahi binu cabbaas wuxuu yidhi nabigeenna sala allahu calayh wasalam uu nooga soo guuriyey xadiidkani wuxuu nabigu yidhi nicmataani laba nicmo maqbuunun way ku dagmaan oo way ku sirmaan oo kama faa'iidaystaan fiihimaa labadaa nicmo kahiiru min annaasi dadka intooda badan qabniga waxaa la yidhahdaa qofka markuu intuu beec mushtari yahay waxaanu iibsanaya lagu khayaanaa la yidhaahdaa marka nicmataani maqbuun marka waa dad beecoodii ku khasaaray dheh waa dad safqadoodii ku khasaaray dheh waa dad tijaaradoodii ku khasaaray dheh laba nicmo maqbuunun fiihimaa waa lagu kadiyaa oo waa la siraa oo kama faa'idaysaan wey fiihimaa labadaa nicmo dad badan oo kathiiru min annaas kama faa'iidaystaan waxaa dhahnaa laba nicmo dadka intooda badan kama faa'iidaystaan kow asixatu caafimaadka kama faa'iidaystaan labo waalfaraaqu wakhtigana kama faa'iidaystaan ina lilahi wa inna raajicuun horta se caafimaadka kama faa'iidaystaan intooda badan oo qofka intuu caafimaad qaba waa inuu cibaadaysto waa inuu ilaahay u dhowaado wa inuu juhdi uu bixiyo waayo intuu dhalinyar yahay buu taagnaan karaa salaatuleyl soomi karaa bisha ramadaan iyo sunankaba jihaadi karaa intuu qofku caafimaad qabo ayuu xataa adduunyadiisa u shaqaysan karaa dadku intooda badan kama faa'idaystaan caafimaadka markuu caafimaadkii tago ayuu farta dhexda ka qaniinaa markaasuu la yaa layta alla yaa dib iisoo celiya ألا ليت الشباب يعود يوما ف إيش فأخبره بما فعل المشيب ma soo noqon karaa may wallahi ma soo noqon doono ta labaadna waa alfaraaغ waa waktiga allahu akbar waktigu haalisana waktiga inuu haaliya waxaad garan markaad aduu ka faaidaysato yaa waxaad leedahay oo talow maalin walba haddaad sidan oo kale aad wax u faaidaysan lahayd ama aad u faa'iidayn lahayd inana juhdi badan ayaad bixin lahayd ilaahay agtiisana koontada waxbaad ku shuban lahayd haddana waad ku farxaysaa camalkaaga laakiin marka aad wakhtigaaga dayacdo xaggee ku dhumay wakhtigu markuu kugu dhammaadana saacaddu kugu qayladana tareenku kaa tagana geeridu ay kugu timaadana qabri lagu geliyana su'aal munkari nakiirku weydiiyaanna maxaad qaban jirtay iyo wakhtigaagina lagu weydiiyo goor aan farta shallayta ayna waxba taraynin baad farta dhexda ka qarinaysaa alla hebel maxaan oola saaxiibay alla maxaa nabi maxamed oola saaxiibi waayey maxaa nebi maxamed waddadiisu u qaadan waayey sala alla alay salam alsixatu walfaraa khaasatan dhallinyaro wakhtigiina ka faaidaysta oo caafimaadkiina ka faa'idaysta waxaase dad iila yaa badan qof ilaahay cumri siiyey oo afartan sano iyo soddon sano iyo afartan iyo wax ka badan ilaahay soo gaadhsiiyey oo xataa alaan sidai caruurnimada u dhaqmaya oo haddana mas-uul ah oo reere iyo caruuro leh oo sidii dhallinyaradii waxaa ninku intuu dhallinyaro yahay yani intuu geed ka boodo ayuu taladana ka boodaa mararka qaarkood qofka dhallinyarada ah khalayaanu shahwa haysa dhallinyaronima haysa ma bislaanin waxyaalaha loogu cudur daaraa afartan sanaad gaadhay cirraa kaa soo baxday bidaar baad yeelatay tibii baa kaa buubay waxaad dhali kartaad dhashay waxaad daqi kartaa daqday war saacaddan inaad wakhtigaaga dhumiso miyaynan ahayn arrin nasiib darro ah oo yaab badan oo aad fadhi ku dir saacaddan aad adoo aan ciyaari adoo intaa la eg war maxaad ciyaartaa gooraad ciyaartana ma joogtid meel lagu ciyaarana ma joogtid boos eh, eh, waddan lagu ciyaarana ma joogtid carruurtaadii baa dhumaysa oo xaaskaagii baa dhumaya oo meel khatara baad ku jirtaa maxaad wakhtiga dishaa ood ciyaartaa midda kale wakhti baa kugu socdee goor ay geeri kugu tibaan ma taqaanide wakhtiga adii leed hadda balaan cibaadaysta calal aqal haddaad saacaddan dhallinyaronimo iyo dublad iyo ciyaar iyo shax iyo sheeke iyo qiila waqaal iyo b b c iyo maxaa la yidhi iyo so ayaan darima kelimada waxaan rajaynayaa dad badan ilaahay inuu tabaaraka watacaala uu sabab oga dhigo inuu ku hanuuniyo ilahay waxaan weydiisanayaa inuu naga dhigo kuwa nicamkiisa ku shukriya caafimaadka ka faa'iidaysta oga faa'iidaysta wuxuu alla jecel yahay faraaqa iyo wakhtigana ka faa'iidaysta kuna bixiya wuxuu alla jecel yahay inahu waliyu dalika walqaadiru calaa ayuha alaxiba intaanu kaga kulmayno duruustii aan soo wanday darsigii ugu dambeeyey fadliga ilaahay tabaaraka wa tacaala intaanu kaga kulmayno waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته